dhaqmiddiisii ila ma caddeen marka waxaan soo ogaanay tacaarudka waxaa laga suuray karaa afar inuu laba caam dhex maro laba khaas inuu dhex maro mid caam iyo mid khaas inuu dhex maro iyo inuu dhex maro mid wejna caam ka ah wejna khaas ka ah haddii markaa uu dhex maro maalan laba caam haddii uu dhex maro waxaa la yidhi duruq looga baxa jira tacaarudka dariiqa ugu horeeya waa jamci in la jamciyo oo midba xaalad lagu xambaaro aan xaaladda kale khilaafayn haddii jamcigu suurtogeli waayana waa in taariikhdii la raadiyo oo haddii taariikhdii la helo midka mutaqadimka laga dhigo mansuuq midka mutaakhirkaana laga dhigo naasikh dariiqii saddexaad ahaali waxaan soo gaarnay dariiqa saddexaad ee tacaarudka looga baxo ahaali midka saddexeeya in lam yuclami itaariikhu haddaan taariikh la ogaan waa la jamci waayo labadoodii waa isdiidayaan si caday isku diidayaan waana la waayay taariikhdii waa la garo waayo naasikh iyo mansuuq lagama dhigi karo ilaa naasik iyo mansuuq labadaa shardiyoay leeyihiin waa in tacaarud tamaama u yimaado oo la jamci waayo taariikhna la ogaado haddii marka tacaarud yimid taariikhna aan la ogaan naasik iyo mansuuq lagama dhigi karo maxaa la samaynaa waa tarjiix in la kala rajaxo weeye ahaali fain lam yuclam haddaan la ogaanin ataariikhu taariikh ilaa an yadhara ilaa uu muuqanayo murajixun mid rajaxa liaxadihimaa labada daliil midkood ilaa uu soo muuqdo soo daahiro labada daliil midkood mid rajaxa waa laga joogsanaa calal aakhari midka kalena ka rajaxa oo fa yuxmala lagu camal falo bihi midkaas oo raajixa ah wa haadaakan huwa dariiqu waa dariiqi dariiqii ahaaliu oo sadexeeyey wa huwa dariiqa saddexeeyaa atarjiixu waa kala rajixid in la kala xoog badnaysiiyo wa huwa tarjiixuna laa yakuunu ma ahaado ilaa bidaliilin daliil ma ahani markaad kala rajaxaydo ood leedahay kan kanaa ka xoog badan shardi waxaa daliil inaad haydo daliil inaad haydo maxaa yeelay li'anna tarjiixa rajixidda بلا مرجح mid wax rajaxa la'aantiisna la rajaxo baailun waa baail waa iska xuguusi taxakumaa la yidhaha waa eber weeye inaad tidhaahdo haadaa huwa raajix intaas mortee qof ka caajisa ma jiro ma qofaan dhihi karinaa jira mas'alada marka laysu khilaafo inaad tidhaahdo haadaa huwa raajix kanaa raajixa qof kasta waa awoodaa waxaa la rabaa waxa uu ku raajixaya inaad sheegto maxaa yeele idaa maa lam yuqiimuu calayhaa bayinaati asxaabuhaa adciya waxa weeyaan dacwooyinka masaladaana raajixa tanaa xaqa sidan weye sawaabku waxa weeyaan dacaawa idaa lam yuqiimuu calayhaa bayinaat haddaysan ku soo oogin xujooyin u markhaati kaca asxaabuhaa adciyaa dadka sheegta waa iska sheegasho haa kama duunna waa adciyaa marka waxa weeyaan shaygan wuxuu raajix ku yahay waa in la sheegaa haddii kaleeto waxay noqonaydaa tarjiix bilaa murajix waana taxakum iyo iska xugunsi wax macnaa ma laha wa tarjiixu rajixidda huwa tarjiixu taqwiyatu axadi darafayni labada darafoo mid la xoojiyo wey mas'alada labadeeda daraf mid in la xoojiyo tarjiix saasaa la yidhaahdaa tarjiix sidaasaa la yidhaahdaa wtarjiixu tarjiix huwa tarjiixu taqwiyatu axadi darafayni labada daraf midkoodoo la xoojiyo weeye labada darafoo almutacaaridayni iska soo hor jeeda labada daliiloo iska soo hor jeeda mid in la xoojiyaa la yidhahdaa tarjiix bidaliilin daliilna lagu xoojiyo iska xooji maaha bidaliilin waa in daliil lagu xoojiyo welitarjiixi rajiixidde duruqun duruqaa u sugnaadeen duruqdaasoo kaiiratun fara badan duruuqdaasoo bacduhaa jabalkeed yarjicu u laabana ila almatni matniga duruuq badanaa wax lagu rajaxaa marka waxyaalaha waxa lagu rajaxa gabal matnigay noqonay matnigan maalan dalaaladiisu waaba daahirba midkeenna dalaaladiisu waa mujmal iskama hor imaan karaan way kala xoog fiican yihin soo ma jeedid ama midkan waaba nas dalaaladiisu midkaanna waa daahir marka matniga way u noqon kartaa wa bacduhaa murajaxaadda waxyaalaha wax rajixa gabalkeedna yarjicu wuxuu u laabana ilaa sanadi sanad gabalna sanadku u laabanaho xadiis saxiixaynka ku yaalla ee muttafaqun calayhi maalan ah iyo xadiis bacdu sunan ku yaalla markay iska hor yimaadaan islama miisaan eka ah, haddii waxa way la jamci waayo taariikhna la waayo oo loo baahdo in la kala rajixo isku miisaan noqon mayaan xadiidka bukhaari muslim isku waafaqeen iyo maalan xadiidka ku yaalla sunan tirmidi hadday xataa saxiix labaduba yihiin ma isla miisaneka ma isla miisaneka ma isla miisaneka markaasuu ui wahiya murajaxaada waxyaalaha wax lagu rajaxo madkuuratun waxaa lagu sheegay fi lmudawalaat kutubaha la dhaadheereeyey ee usuul fiqiga ah sida waxa weeyaan albaxr baxrulmuxiid iyo kuwa la ah, kuwaasaa lagu sheegay khulaasadana sida waxa weeye saaxibulmaraaqiga uu yidhi khulaasada iyo daabitku waxa weeye quwatulmadina kan marka la fiiriyo kana la fiiriyo qalbigu midka uu ku dego inuu xoog badan yahay intaas way murajix daabidka dhan waa quwatulmadina in meeshan loo maleeyo inay xoog badan tahay marka la fiiriyo qaraa'inta oo waxa weye maraaqiga alifyadiisuu ku leeyahay qudbu raxaaha quwatulmadinna ah, dhagax shiidkeedu wuxuu ku wareegaa murajaxaadka quwatulmadinna in loo mareeyo tan inay xoog badan tahay ah, fahiya lada tacaarudi ma'ina markay iska hor timaado quwatulmadinadaas ayaa calaamad ah wax lagu rajaxo marka waa midaas weeyaan wa miaaluhu tacaarudkii miaalkiisii qowluhu waa nebiga qowlkiisa salى اllahu عalayه wasalm oo nebigu yidhi man mase qof alla qofkii taabta dakarahu dakarkiisa falaa yusalli yuusan tukanin xataa yatawada'a ilaa u weyse qaato qof alla qofkii taabta waa caam man tawada'a waa man shardiyaa marka cumuumay faa'iidaynaya wahaadaa xadiidkan marwiyon waxaa laga wariyey can busra binti safwaan wa abi hurayra wa jaabir radia allaahu canhum iyo wa kayrihim qayrkood baa laga wariyey iyo وxadiiثu qays ibnu طalqin can abiihi radia الlahu canhu ana nebiya nabiga salى الlahu عalيه wasalam su'ila waa la weydiiyey can rajuli nin yamasu taabana dakarow dakerkiisa acalayhi اwudu weysaqaad miya dushiisa ah qaala nabig wuxu uhi laa maya inamaa huwa badcatun inamaa wax kale ma ahan huwa dakerku badcatun waa qayb midka ka mida waa cad jirkaagii ka mida madax la taabtama laga weyse qaataa see looga weyse qaadana madax iyo gacantu la mid yahay tafsiirka si sariixa iskaga hor imaanaya ah, kawna waa caam mideeda kaleeto su-ila waa la weydiiyey can irajuli ah, ninka ah, ashaasa jinsiya laga dhigaa ninka waran oo dakerkiisa taabana see uga weysaysana jirkiisa meel ka miduu taabtay kii horena muxuu ahaa qof alla qofka taabtay haka weysa qaad weyse qaada lagu leeyahay waa laba caam oo iska hor imaanaya mana la jamci karo ma la jamci karo qaar ay culammada gobol isku dayeen waxay yidhaahdeen waa la jamcina waxaa la leeyahay qofka hadduu shahwada karkiis u taabtana ha ka weyse qabta waa ka burtayey hadduu iskaga dhacdo gacantuna kama burin sababtoo a ah waxay yidhaahdeen bacda badcatu ninka waxaa la dhihi karaa caadi markaad u taabato haddii shahwo loo taabto xubnaha kale shahwo looma taabto waa ka duweyn marka waxay yidhahdeen saasa loo jamcina waa iska un taxakum maahane daliil hadda lagu dhihi kara ma yaalo culamada gabdha waa isku nasaqeen oo waxay yidhaahdeen sida waxa weya ibnuxasmi oo kale daahir weeyu taariikh keena l taarikhda macnaha laga fahmaa wuxuu yidhi hal maaddo ma dhici karto nabiga inta la weydiiyey markii hore oo uu yidhi qof alla qofkii taabtaxe ka weyse qaato inuu marka hore ku jawaabay oo waa dambe uu yidhahda inta la yidhah ma laga weysaysa u yidhah saa looga waa jidhkaaga cayd ka mide eh, wax dhici kara maahan wax dhici kara maahan laakiin hal waa dhici kartaa markii hore balaa in lagu sugnaa oo uu nabigu yidhi waa jirkaaga qayb ka mida ah. oo markii dambe ilaahay u waxyoodu yidhi laga weysaysto oo uu nabigu yidhi man masa dakaro falyusalli taasaa dhici karta idan marka waxa weye waxaa mansuuq ah xadiiska qays ibnu dalqi ayaa mansuuq ah waxaana naasikh ah xadiidka busra binti safwaan marka jamcna culammada gobol a mareen nasrigaasna gobol a laakiin waxa weeyaan haddeer tarjiixiyaan marayna nasqiga iyo waxa weeyaan jamca labaduba adilo cadcad male tanaa kasii cadaan badan fahaadaani labadaanu xadiiaani waa laba xadii labada xadiioo mutacaaridaana iska hor imaanayaan fi daari xagga daahirka alawelu xadiid ka horeeya xadiiska busra binti safwaan yuujibu wuxuu waajibinayaa alwudu'a weysaqaad yuujibu wuxuu waajibinayaa alwudu'a weysaqaad man qof ayuuna ku waajibinaya yuujibu wuxuu ku waajibinaya alwudaa weyseqaadka man qof masa taabta adakara dakarka wahaani xadiidka labeeyaana laa yuujibuhu waajibinma weyseqaadkii fa yurajaxu waxaa la rajaxaa alawalu xadiidka horeeya oo weyseqaadka waajibinaya kaasaa miisaan badan oo quwatulmadina ku jirta cala haani kan labaad ayaa laga rajaxaa limaa ya'ti waxaa imaan doonaana looga rajaxao soo socda alأwl ana alcamala ku dhaqmidda bihi xadiidka busro lagu dhaqmaa axwadu isagaa dadaal badan horta marka ugu horayda isaga axwada hadda haddaa intaad dekerkaaga taabato weesaysato in badanoo culummada ka mid ah kule ma adan tukan weesana kuuma jirin laakiin haddaad inta taabato aad ka weesaysato qof layskuma khilaafsana talaadaad inay kuu saxiixto ila mogta weese saxaad dambaad baa la timide marka asagaa axwad ah maxaaba khilaaf ku geliyey waa koo aلثaanي tan labaadoo lagu rajaxaa liannahu xadiidka busra akaru asagaa badan duruqan xagga duruqda wa musaxixiihi culummada saxiix yeeshay aana akaru ka badan xadiiska kale kuwa saxiix yeelay a'imada agarkoodu kan hore waa daciifiyeen midkan oo waxa weeyaan dalq ibnu qays way way daciifiyeen laakiin qays ibnu dalqin raba xadiidka qays ibnu dalqi waa daciifiyeen culamada agarkoodu laakiin xadiidka busra waa saxiixiyeen taasna waa ka xoog badan yahay waana asbaabtii wax lagu rajaxayo ahaa quwatulmadinna saddex ahaali liannahu xadiidka busra naaqiru wuxuu qofka ka raraa can ilbaraa'ati alasliya baraa'adii asliga asalku muxuu ahaa qofka inuusan ka weysaysan jirkiisa meel ka mid ah hadduu taabo ilaa asalku waa cadamu tashriicani asalkiyuu waxaa ah inaan la weesaysan xadiidka busra marka asalkii waa ka rara sow oo wuxuu leeya ha la weesaysto waa naaqil asalkiiyuu ka rara naaqil weeye wahiya baraa'ada asliyadaa cadamu iijaabilwudu waa in weysaqaad waajibintiis la waayo wanaaqilu daliilka naaqilka oo baraa'ada asliyada ka raraa aana yuqadamu la hormariyaa cala almubqi xadiidka baraa'ada ku baaqi laba deliil hadday iska hor yimaadaan oo dliil uu ku baaqi yeelayo qofka bara'adii asliga ahayd oo le adii waa weli la jooga deliilna uu leeyahay waa laga guuray bara'adaasoo xukunkaana ilaahay waajibiyey waxaa la hormariyaa midka naaqilka maaa cilmi dheeraada la socdo ka cilmi dheeraada la socda markaasuu yihi لأنa maca naaqili maxaa yeelay dliilka raraya la jirkiisa ziyaadata cilmin cilmi dheeraada ahaaday xayu meel afaada uu faa'iideeyey naaqilku xukman xukunkoo sharciyan sharci loo nisbeeyey xukunkoo laysa mawjuudan aan oolin cinda almubqi midka baaqi yeelaya agtiisa cala alasli asalka ku baaqi yeelaya wa haadaa tarjiixaanu cinda aljumhuuri culummada mucdamkooda agtoodu ahaaday wa tarjiixu tarjiix wa tarjiixu tarjiix oo labadan xadiis in la kala rajaxo wtarjiixu tarjiix huwa tarjiixu axadulaqwaali waa qowliyaalka midkood aqwaashu fi lmas'alati masaladan ku jirta qof dekerkiisa taabtay aqwaasha ku jirta qowl ka mida weeye wa min alculamaai culammadu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi binasi waa laysku nasaqa oo xadiidka waxaa naasiq ah busra binti safwaan xadiidka qays ibnu dalqina waa mansuuq waana ibnulxasmiyo waa nagii sheegnay cillada qaabka taariikhda uu keenay marka gabola naski sheegeen wa minhum ahlucilmigu ka mid ahaaday man gabol qaala yidhi biljamci waa la jamcina jamcintana waa sheegna waa xanaabilada xanaabilada qabta oo waxay yidhahdeen waa la jamcinaaho shahwo hadduu taabtayna waa ka burinoo hadda xibin caadiya ma aha hadduusan shahwo u taabana xibin caadiyo wey calaa kulli xaal qowlkaasa ugu raajaxsan laba qowlna ogow hadda waxay isla marayaan laba qowl waxay wada marayaan in taabashadu weysada burinaydo muطlaqan qowlka naskiga dhahaa iyo qowlka dhahaya tarjiixa labada qowlba ah. qowlkan waxaa soo haraya waxa weeyaan oo ah qowlka waxaa soo haraya oo jamcinta oo xaalad reebaya xaaladii aadan ugu talagelin ay gacantu ama caadi iskaga taabato xaaladaas kaa jebi mayda qowlka dhahaya asna daliil ma leh daliil ma leh idan nink qofkii taabta rag iyo dumar weysaqaadku waa ka jabayo waajibu kuya weysaqaad rag iyo dumar weliba dumarkan xadiisaa ku soo arooray inay oo gaar ah ama alxaalatu xaaladda ataniyatu ee labayda halkaas waxaan uga soo gudubnay waxa weeyaan laba caam oo iska hor timid laba caam laba deliil oo laba caam ah oo iska hortimid hadda waxaan gelaynaa laba khaas oo iska hortimid ama alxaalatu xaaladii xaaladda ataniyatu oo labayda xaaladaasoo min axwaali tacaarudi tacaarudka xaaladihiisa ka mida fa hiya xaaladaas an yakuuna huwa tacaarudkii waa inuu ahaado bayna daliilayni laba daliil dhexdood labada daliiloo khaasayni khaas ah kamaa taqadama sidii soo hormaray welilkhuruuji ka bixitaan min atacaarudi tacaarud laga baxo duruqun wadooyina u sugnaadeen saddexdii wado wey in la jamciyo haddii jamci suurtogeli waayo in laysku nasaqo hadduu nasaq suurtogeli waayana in laxweyn la kala rajaxo haddii tarjiix la waayo waa tawaquf marka albaabka waa kaa soo xirma si aad ugu dha labada daliilba ku dhaqmi maayo waa ka joogsane waa ka joogsane marka duruq uu leeyahay alwalu dariiqa ugu horeeyaa aljamcu waa in la jamciyo labada labada daliil oo khaasayn ka labada daliil oo labada khaas ah taqadama sidii soo hormaray wa mihaaluhu jamcinta mihaalkeedii xadiiu jaabir waa xadiidka jaabir ibnu cabdillaah xadiidkaasoo fii sifati xajati nebiy nabiga xajkiisa sala allahu wasalam tilmaamtiisa ku sugnaaday xadiidkii dheerahay saxii muslimka weeye ee ugu dheer axaadiista xajka ee tilmaamaya nebi moxamed sida u xajiyey sala allahu calay wasalam annahu nabigu xadiidkaas wuxuu leeyahay marka fiiri nabigu hal maruu xajiyey waa xajatu wadaa xajkii wuxuu leeyahay marka maalinkii tobnaad duhurkii ahaa wuxuu ku tukaday maka ah, namakuu ku tukaday xadiidka cabdullahi bin cumarna wuxuu leeyay kuma tukan wuxuu ku tukaday mina uu leeyahy minuu ku tukaday uu leeyahy mina iyo makana laba meeloodoo kala duwan wey waana hal duhur fiiri marka waa qaab waa xadiidka jaabir oo fii xajati nebiy ku sugnaaday sala allahu calayh wasalam annahu nabiga sala allahu calayh wasalam sallaa waa tukaday adduhra salaada duhur yowma naxri maalinta tobnaad bimaka ayuu ku tukaday waa khaas marka fiiri duhurka la sheega waa maalinkii tobnaad duhurkeedii duhur oo dhan maaha waxa tukadayna waa nebi moxamed sala allahu alay wasalam meeshuu ku tukadana waa meel khaasoo waa maka waa khaas marka xadiidkaasi haye iyo xadiiث بن cmر cabdاللahi بن cmر بن khطاab xadiikiisa radي الlahu canهuma أnahu nabiga salى الlahu عalيه wasaلم salaahaa salaadii duhuru tukaday maalinkaas tobnaad bimina minuu ku tukaday asna صaxيح mslimku ku yaala minuu ku tukaday marka aaday iskaga hor imaanaya daahirka waa iska hor imaan waana khaas iyo khaas waa la jamciye fiiri qaala النawwiy imaam nawowi wuxuu yihi raximahullah wawajhu jamci qaabka loo jamcina baynahumaa labada xadiid annahu nabiga sala اllahu calayh wasalam daafa waa dawaafay lilifaadati dawaafulifaada maalinka tobnaad subaxda hore inta la yimaadaa jamratulcaqabaa lagu tuuraa toddoba dhagax neefka hadigaahaa la qalaa madaxaa la xiidhaa kadib inta dharka layska bedelaa la aadaa mako si dawaafulifaadihi loo soo sameeyo badanaaba duurku halkaasu kugu gela maalinka tobnaad marka nabigu sal allahu alay slam maalinkii tobnaad dawaafu dhifaaduu aaday markuu dawaafkii dhammaystay dadkiioo tukanayo soo tujiyey duurkii saasuu xagg horta ugu soo tukaday o saasaa laleeya nabigu waa dawaafay lilifaadati dawaafu lifaadihi qabla zawaal intaan qoraxdu suurin oo duhur ku gelin aa dawaafku u dhammaaday uma markuu dawaafkii dhammeeyey kadib salla duhra duhurkiiu ku soo tukaday bimakata maka fii awali waktihaa waktigeed ugu horreeyey salaada waktiga ugu horreey markii duhurku galay uu xagga ku soo tukaday uma rajaca waa soo laabtay ilaa mina minuu u soo laabto minuu yimi mina ayuu u soo laabtay oo uu yimi dadkii oon tukanu u yimi markaasay idhahan rasuulka allowna tuji ilaa nabiga dadka tuji jiray uma uma uma rajaca waa soo laabtay ilaa mina minuu usoo laabtay fa sallaa waa ku tukaday bihaa mina aduura duurkiiyuu ku tukaday maratan ukhra haddana mar kale marka uu duurkii ku tukaday biasxaabi asxaabtiisuu tujiyey xiina sa'aluuhu markay weydiisteen daalika tujinta ayagaa yidhahda rasuulka allowna tuji markaasuu tujiyey taasuna qariib ma ahanoo dee xadiidkii saxiixa waa taqaanaa mucaad ibnu jabal habeen kasta nabiga ceshuu la soo tukan jiray markuu soo laabto qaraabadiisa u yimaado oo masjidka qaraabadiisa u yimaado uu tuji jiray qaraabada asaga salaadanta buu tukaa sunnay u tahay ayagana waa ceshihii ay u tahay faradka ahaa marka saasoo kale maalinkaa sameeyey khalaas waa la jamcina marka ahaani ariiqa labaad fain lam yumkin hadduusan gelin aljamcu in la jamciyo faani midka labeeya naasiqu waa naasiq waa goorma in culima haddii la ogaado ataarikh in taarikh la ogaado kan horreeyey iyo kan dambeeyey kan dambeeyaa naasiqa kan horreeyaa mansuuqa ah, wamiaalu miaalkiisina qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilah wuxuu idhi subxaana yaa ayuha nebiyu nabigaanow innaa annaga axlalnaa laka adiga nebi maxamed aan kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaaga aad guursaydo allaatii xaasaska aatayta aad sida ujuurahunna meheryaalkooda aayaddan marka waxay caddaynaydaa waa khaas nabiga zawjooyinka uu guursado intay rabaan ha la ekaadeen hadduu meherka siiyo wow xalaal wow xalaal aayaddan saasay caddaynay iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi laa yaxilu laka nabiga suubanow adiga nebi maxameda xalaal kuma ahan annisaau dumar min bacdu intaad ka gadaa intaad hadda qabto kadib xalaal dambe kuma ahan mid dambe koo oo tirsiga hadda aad qabto ku gaabso walaa an tabadela inaad bedel qaadataana xalaal kuma ahan bihinna xaasaska min aswaajin zawjooyin kuwaad qabto qayb ka mida ah inta furtana mid kuma soo bedelo kartid intaan aad qabtana siyaado kuma dari kartid qaar ka mida inta furtana wax kuma soo dari kartid oo kuma soo bedelo kartid ay ma bedelo kartid walow acjabaka hadduu raba ha ku cajab geliyo xusnuhuna quruxdooda midda dad ugu qurxoon xataa hadaad aragto kuma soo dari kartid mana bedeli kartid aayaddan marka waa khaas nabigay si kaasa uga uga xarimaysaa inuu guursado markaas kartid oo dumar cusub guursado wuxuu yidhi alaaya aayadda faaniyatu aayaddan labaad naasiqatun waxay nasaqaydaa liluula aayaddii hore oo lahayd meherkaba mar haddaad sida wa iska xalaal waxay leedahay intaas ku jooji faxarama allaahu allah ka xarimay tacaala ilaahay waa sarreeyaahe calaa nebiyihi nebigiisa sala allahu calayh wasalam an yatazawaja inuu ku dul guursado calaa nisaa'ihi dumarkiisii uu qabay inuu kuwo kale kusoo la soo guursado walibaaxatu ibaaxada dallad ibaaxada waxaa tustay alayhaa walibaaxatu ibaaxada dallad waxaa tustay calayhaa ibaaxada inuu guursan karo waxaa tustay alaayatululaa aayadda hore a ibaaxada tustay inuu guursan karo marka aayaddan dambena taxriimay tustay tan dambaa marka xarimayda wahaadaakanu calaa axadi alaqwaali aayadda aqwaal ku jirta mid ka mida wey in laysu nasaqo adariiqu haalid dariiqa saddexeeya ee looga baxo tacaarudka laba kaas hadday iska hor yimaadaan idaa lam yumkin hadduusan suurtogelin annasku in laysku nasaqo fatarjiixu waa tarjiix tarjiixaa la aadayaa idaa lam yumkin hadduusan suurtogelin annasku nasq fatarjiixu tarjiix xaasilun waa mid soo xasilaya markaas oo waxaa la aadayaa waa tarjiix wa tarjiixa miaalkiisii xadiiu maymuna maymuna bint اxaari xadiiskeedu wey radi allahu canha ana nebiya nabiga suuban sala اlahu alayh wasalam tazawajahaa wuxuu guursaday maymuuna walxaal huwa nabigu xalaalun uu yahay qofka markuu xaj xirto ama uu cumro xirto muxrim aa la yidhaahdaa markuu xajka dhammaysto ama cumradana maxaa la yidhahdaa xalaal aa la yidhahdaa qofkan waa xalaal aa la yidhahdaa Ah. maxaa yeelay waa muxrim waxaa loo leeya qofku markuu xaj iyo cumro xirto wax badan oo awal u xalaalahaya xaaraam ka noqonaya markuu xaj iyo cumro xirto markay dhammaystana wixii xalaal u noqonaa qofkii xaj iyo cumro xiran waxaa la yidhahdaa muxrim dumar inuu nikaaxsada xaaraanay ka tahy gabadhuu asagu dhalay ma nikaaxi karo ninkuma nikaaxi karo asna wax laguma nikaaxi karo qofka muxrimka marka fiiri maymuuna xadiidkeeda radi allahu canha ana nebiya nabiga sala allahu calay wasalam tazawaja maymuuna wuu guursaday walxaal huwa xalaal u yahay isagoon muxrim ahayn oo xaj cumradii u dhammaatay uu nabigu nikaaxsaday iyo wxadiiu bnu cabaas cabdullaahi bnu cabaas xadiidkiisii radia allahu canhuma ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam tazawajaha maymuuna oo habaryartiisa waa guursaday nabigu tazawajahaa nabigu maymuuna waa guursaday walxaal huwa nabigu muxrimun uu yahay iiri marka xadiidka hore muslimaa wariyey saxiix muslimku ku yaalla oo maymuun ay leedaha nabiga aniga markuu i guursanaya xalaal buu ahaa xadiidka cabdullaahi ibnu cabbaasna bukhaari iyo muslimaa wariyeen wuxuuna leeyahay nabiga markuu maymuuna guursanayey muxrimu ahaa u leey iiri maymuuna maxay leedahay xalaalu aha nabigu markuu i guursanayey si cada iskala soo horjeedaan sooma jeedin si cada iskaga soo horjeedaan ah. fa yaraa wuxuu arkaa jamcun jamac jamacoo min ahlicilmi ka mida tarjiixalaweli xadiidka horoo saxiix muslim keliya ku yaalla in la rajaxo oo laga rajaxo midkan bukhaari muslim ku yaalla oo cabdullahi ibn cabaas kaas horaa la rajaxa fa yaraa waxay arkaan oo ra'yi ahaan ay u aamineen jamcun jamac jamacoo min ahlicilmi ka mida tarjiixalaweli xadiidka hore rajixidiisa cala aaniya laga rajaxa maxaa looga rajaxa limaa ya'ti waxa soo socda murajaxaadan soo socota o alأwl ana maymunata maymuna bint اxaariث saaxibaة اqisati qisada qofkay ku dhacday wey guurku qofku ku dhacay wey arinta ayadaaba leheed oo wax ku leheed cabdullahi bn cabaas arrintaas wax kuma lahayn laakiin maymuna waaba gabadhii la guursaday idan ayadaa uga ogaal badan cabdullahi bn cabaas ilaa qisadaba ayaday ku dhacday ayadaa uga ogaal badan walaa shaka waxaan shaki ku jirin anna saaxiba alqisa qofka arrinta u saaxiibkaa adraa asagaa ka ogaal badan bimaa shaygii jara u dhacay low asaga shayga asaga ku dhacay asagaa ka ogaal badan fii nafsi nafsadiisa ku dhacay min hayrihi dadka kaleu ka ogaal badan yahay wa min tarjiix qawaacidda wax lagu rajaxo waxaa ka mid a ah, anna khabara saaxiibilwaaqica dhacdada qofka u saaxiibka warka uu sheego dhacdada almarwiyati la warinaa muqadamun warkiisaa laga hormariyaa calىa khabari hayrihi qof kale warkiisa liannahu qofka qisada u saaxiibkaa acrafu isaga u ogaal badan bilxaali xaaladda min hayrihi dadka kale uga ogaal baday o marka taas horta waa lagu rajaxaa ahaani lianna xadiiahaa xadiidka maymuuna mu'ayadu waa mid la xoojiyey bixadiidi abi raafic xadiidka abi raafica lagu xoojiyey radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam tasawajahaa maymuuno waa guursaday walxaal huwa nabigu xalaalun uu yahay waa xadiid kale ah, abi raafica wuxuu yidhi maymuuno anaa og nabigu markuu guursanayey xalaalu ahaa qaala abu raafic wuxuu yidhi wa kuntu anaaba ahaa arasuula ergega ka dhexeeyey baynahuma nabiga maymuuna anaa nabigu dirsaday oo ergey ahay u kala dab qaadayy soo ma jeedin marka dadkii ergeyga ahaa ee arintaba isku xidhaha ka ahaa waa uga ogaal badan yahy qof kale soo ma ah. waa uga ogaal badan yahy anaaba arrinta ka shaqaynayo xiriiriye ka ahayo ah, xiriiriye iyo isku xidhe maymuuno iyo nabigu inay isguursadaan shaqadaas ninka hayaya oo ergeyga ka ahaa marka soo ugama ogaal badna qofaan ergey ka ahayn waa uga ogaal badanya waaya laba mideeda kan fiiri mar mar waa laba xadiid marna labada labadooduba saaxibu qiso wey oo arrintay la baashireen laba dhinac waxoo godaysa uma jeedin haddana dhinac kalaasaa la sheegi doona wuxuu yidhi fa abuu raafic radia allahu canhu huwa abuu raafic rasuuluhu waa nabiga ergegiisii ilayhaa maymuuno uu u dirsaday yakdubuhaa abuu raafic xaala uu maymuuno u doonayo calayhi nabiga isagaaba u doonayba fahuwa abu raafic mubaashirun asagaaba toos ula baashiray lilwaaqicati dhacdada wa bnu cabaasna laysa kadalika saas maahan isagu lama baashirin haddana ahaali arrinta saddexaadoo lagu rajaxaa anna maymuuna iyo wa abaraafic kaanaa waxay ahaayeen baaliqayni laba qangaaray ahayen marka arrintu dhacayday laba qangaaray ahaayeen anna maymuunata wa abaa raafic kaanaa waxay ahaayeen baaliqayni laba qangaar wata waqta taxamuli اxadiid xadiidka markay soo xambaarayeen xadiidka almadkuuri lasoo sheegay arrintu markay dhacayday oo xadiidka ay taxamulayen taxamulka waa markaad xadiidka dhagaysaydood maqlaydo arrinta markaad ogaanayda weeye taxamulka markaad xadiidkan ogaanaydo aa waqtu taxamul marka waqti taxamul ayagu laba qangaaray ahaayeen wabnu cabaasna laysa bibaaliqin qangaar ma mahay saqiiru ahaa waqta taxamul waqtigu xadiidka soo xambaarayay wa cinda alusuuliyiin culimmada usuuliyiinta agtoodana tarjiixu khabaril waa raawi tarjiixu khabaril raawi raawiga khabarkiisa in la rajaxo a ahaatay usuuliyiinta agtooda raawiga almutaxamili soo xambaaray xadiidka bacda albuluuqi qaangaarka ka gadaal cala almutaxamili qofkii soo xambaaraa laga rajaxaa qablahu qabla albuluuq hadday iska hor yimaadaan qof isagoo qaangaara soo dhegaystay xadiidka iyo qof soo dhegaysa isagoo saqiir ah hadhow iyagoo laba keliinaha isla warinaya waxaa la hor marinayaa hadday iskhilaafaan kii markuu xadiiska soo taxamulaayo soo qaadaayo baranaayey qaangaarka ahaa kaasaa la hormarina maxaa looga hormarina ah, maxaa looga hormarina لأن الباaلغa qofka qaangaarkaa ah, adbadu asagaa ka dabdi badan oo ka qabasho badan min asabiyi saqiirka limaa shaygii taxmala uu soo qaaday waa la og yahay saqiir haddeertaan adiga caruur oo deki ah iyo xataa qof weyn hadday israacaan oo la dhegaysto caawa casharkan la dhegaysto xadiis ala akrina tafsiir ala akrina markii laga baxo qofka weyn haddaad tidhaa maxaa caawa laga hadlay waa daldalaa masaa'ilkii laga hadlay in badanoo ka a laakiin waxaa dhacdaa saqiirku qayb inuu sii daayo marka taxamulka waktiga taxamulka hadduu saqiir ahaa ee mid isagoo qaangaara taxamulay uu khilaafo kaasaa laga hormarina kaasaa laga hormarinaya saddexdaasuu sheegay ka badanaana jirto lagu rajaxa waxaa jiraba xadiid khaarij ah oo waxaa ayidaya arrinta fiiri cabdullahi ibn cabaas arrintiisa wax ayida male laakiin xadiidkan maymuuna maxaa ayidaya xadiidka caamka oo nabigu yidhi qof muxrima ma guursan karo ah, qof muxrima ma guursan karo oo xadiid saxiixana kaasuna waa sii ayida fiiri kanuna waaba ka hor imaanaaba ah, ilaa nabigaa yidhi mogtahay qof muxrima yuusan guursan ah. marka waa noocaas marka shaki male in saas loo kala rajaxo alxaalatu haalia xaalada saddexayda xaaladaasoo min axwaali tacaarudi ka mid ah taas marka waxay kutusayda qofaan usuul oqoon laa xadiisna macno ka keeni maa walaa aayadna macno ka keeni maa dhowka karada xadiiska la rajaxayo laga tegayo bukhaari muslim ku yaalla ka war miskiinkaanaan marka usuulka oqoon wuxuu le xadiiska bukhaari muslim ku yaal maa laga tega iska le qaab looga tegay lama garanayo qaab marka waxaan cilmigan waa sanco iyo farsamo adagaa laga gelaya ma garan macnihii hadduusan fahmayn marka waxa weya alinsaanu caduw limaa jawla wey qof hadduu waxa uusan garanayn mogta cadow ku yahay alxaalatu haalia xaaladda saddexayda laba khaasa iska hor yimaadeen weli sida looga bixi lahay laga hadlaa alxaalatu xaaladda xaaladda ahaaliatu saddexayda xaaladdaasoo min xawaali tacaarudi ka mid ah an yakuuna huwa tacaarudki waa inuu ahaado ka dhaco bayna daliilayni laba daliil dhexdood labada daliiloo axaduhumaa midkood caamun uu caam yahay walaakharu midka kalena khaasun u khaas yahay laba deliil oo midna caam yahay midna khaas yahay tanaa ugu fudud tan ugu fudud fa waa la khasisaa alcaamu midka caamka bilkhaasi khaaska lagu khasisa waa la khasisa waxaa loola jeedaa suuradda khaaska ah xukunka caamka laga saara inta kalu caamku ka hadlaa suuraddaas khaaskaah laga saara bis intaasaa loola jeeda waa la khasisa wmihaalu mihaalkiisii qowlu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaah ilah wuxuu idhi subxaana wsaariqu ninka tuugaa wsaariqatu gabadha tuugtaa dhammaantood faqdacu ka jara aydiyahum agacmaha marka asaariq waxa weeyaan almawsuulaha ku jirto oo istifacilcal ku jirto ashu waa alshii mawsuulada aheed caamu weeyaan tuug nin kastoo tuuga iyo gabarh kastoo tuuga waxaday waa in gacmaha laga jaraa saasaa rabbi amray فhadiه الaaيaةu aayaddan dلت waxay tustay عalىa وuجوubi الqaطci goynta waajibnimadeeda في اlqaliili wax yar loo jaro iyo wel kaiir wax badanba loo jaro wax yar ha xado wax weyn ha xado qof horta wax ma xaday tuug ma yahay kow waa la jara laakiin xadiiثaa ka hor yimid xadiiثkan fiiri wa xadiiث laa tuqdacu lama goynayo yadu saariq yadu saariqin laa tuqdacu la goymaa yadu saariqin tuu gacantiis ilaa fii rubci dinaari dinaar rubciis inuu xaba maahane iyo fasaaciddan wax ka badan rubcu dinaar iyo fasaaciddan wax ka badan waa inuu dinaar xadaa rubciis ama wax ka badan dinaar iyo rubciis dinaar waa imisa afar garaam iyo rubac dahaba wey dinaar afar garaam iyo rubac dahaba waxaa lagaa rabaa afar garaam iyo rubac afar u qaybi marka hal garaam xagga dhig rubacaana afar usii qaybi muxuu noqonaa marka rubcu dinaarkii muxuu noqonaa hal garaam iyo garaam loo qaybiyey lix iyo toban meel ka mida uu noqona tuuga marka gacanta markaasa laga jari karaa shayga uu xaday aa la qiimaynaa hal garaamoo dahab ah iyo garaam loo qaybiyey lix iyo toban meelood meel ka mid a ah qiimihiis waa inay dhammaato waxa uu xaday hal garaam marka annaga hadda muxuu noo joogaa hal garaamoo dahaba ah. konton dollar soo maaha konton marka dollar lix iyo toban usii qaybi waa wax un afar dollar aan dhammayn soo maaha marka conton iyo afar dollar meelahaas ama konton iyo shan dollar waa inuu xadaa wax dhan wax ka yar hadduu xado lagama jari karo ah. gacanta lagama jari karo lagama jari karo waa inuu wax gaaraya hal garaam iyo garaam lix iyo toban loo qaybiy meeshiis waa inu xadaa markaasaa la dhihi kara tuugan wuxuu haday xanti nisaab gaarayda nisaabkii gacan lagu goyn jira waa inta kaleeto macnaheeda maaha waa laiska sii markaas qaadiga ah wixii uus yidhahda xoogaa waa looga celin kara tuugada oo ciqaabu ma siina taxziira la yidhahdaa qaadigaa ah u fiirinaa hadduu is yidhaahdo waxa weya labaatan keli meesha lagu dhufto hadduu is yidhaahdo hala xidho laba bilood wixii uu markaas qaadigu maa yaraahu qaadi a la yidhahdaa wixii qaadigu u arko inuu xumaanta uga joogayo wuu ku xukmina laakiin gacan kama uu jari karo mana dili karo Ah, hanaati iyo seer feeraha laga jabshana maahan qaladu midda masaajidda hadda ka dhacda waa iska un dulmi kale asna waa daalim ayagiina waa sii dulminayo ah, masaajidda kabaha markuu ka hado waaan inta qabtaan ay feeraha uga joogsaayeen marka waa dulmi ah, waa dulmi feeraha in looga joogsado sharci maahana mogta adiga laftikaa lama ogola sideeda ilaahi weynaa weligiis dulmi ma ma in layskaga tunto maaha waxaa la rabaa qaadi amu jireen qaadi hadduusan jirin war waa ceebaysanta or ka tag umadda inta layska yidhaha waxba dembi dembi laguma dhaqo najaas najaasa kaa dhaqdadii soomaalida waay taas najaas najaasa kaa dhaqda waa been najaas maa najaas dhaqay waa sii siyaadee marka qofkan waa daalim dulmi laguma suuli karo dulmigiisa ma lagu suuli karo ma lagu suuli karo imisaa feeraha laga jawaa haddana weli waan guraya dulmi dulmi kuma suulo waa wax la ogya ma ku suulo waaya marka fiiri xadiidkan aayadiyu khasisa sababtoo ah muxuu noo caddaynaa tuugga gacanta laga jari karaa waa tuugga xada rubcu dinaar iyo wixii ka badan muxuu ka saaray marka dhammaan tuug iyo tuugad kasta oo xadaan wax rubcu dinaar ka yar gacan lagama jari karo waa laga saaray aayadda cumuumkeedii xadiidkaasaa ka saaray marka taksiisaasaa la ihahdaa xukunkii aayaddu ah tuug kasta iyo tuug kasta gacanta ka jara xadiidku muxuu bixiyey wixii ka yar rubcu dinaar waxaday ha ka jarinina wuxuu ihi yadullu xadiidkan wuxuu tusaa calaa taxdiidi nisaabi alqaطci goynta nisaabkeeda xadayntiisa fayakuunu lxadiidu xadiidkaana wuxuu noqonaa mukhasisan mid gaar yeelay licumuumi اlaaya aayadda cumuumkeeda calaa madhab اjumhuur haddii la maro wallahu aclam alxaalatu araabica xaaladda afrayda oo tacaarudka an yakuuna huwa tacaarudkii waa inuu noqdo bayna daliilayni laba daliil dhexdood labada dliiloo axaduhumaa midkood acamu uu ka caamsan yahay min alaakari midka kale min wejin dhinac uu uga caamsan yahay wa akhasu uu ka khaasan yahay min wejin aakhara dhinac kale waa laba dliil waxa weeyaan midkan dhinac waa khaas dhinacna waa caam kan kalena dhinac waa caam dhinacna waa khaas waa nuuca ugu dhib badan in la jamciyo si looga bixi karo tacaarudkana ma jirto dliil khaarijiya haddaan la helin waa in la hela labadan dliil dliilaan ahayn oo caddaynaya labadan dliil macnaha loola jeedo dliil khaarijiya haddaan la helin markaanoo kaleeta labadooda in laiswaafajiya aad u adagta dliil khaarijiya ku kala xukmin kara wuxuu yidhi fayujmacu waa la jamcinaa baynahumaa labada daliil see loo jamcinaa bian yukhasasa waa in lagu khasiso cumuumu kulli waaxidin mid kasta cumuumkiisa waaxidkoo minhumaa labadooda ka mida bikhusuusilakar midka kale khusuuskiisa midkaan dhinacuu khaaska ka yahay kan caamka lagu khasisa kaasu dhinacu caamka ka dhinaca khaaska ka yahayna kan caamkiisa lagu khasisa labadoodaa la ysku khasisa waa goorma laakiin waa kana fiiri in dalle hadduu tuso calaa daalika jamcintaas daliilu waa in daliilku tusaa Ah, daliil waa inuu ku tusaa haddaan dliil ku tusin sida loo jamciya waa adag tahay labadaan inta kale waxay iska noqonaydaa xugunsi un ah, xugunsiyay noqonaydaa waay wa miaalu miaalkiisii qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaahe ilah wuxuu idhi subxaana wladiina ragga yutawafawna la oobsanaa minkum idinka xaalo ay idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas yatarabasna ha la sugaan dumarkaasu bianfusihina nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashr toban fiir aayaddaas aayaddaas waa caam waladiina soo mawsuul maahan nin kastoo dhinta oo dumar ka taga dumarkaas naftooda ha la sugeen afar bilood iyo toban oo yay guursan ilaa afar bilood iyo toban u dhammaato aayaddu marka dhinacaas caamay ka tahay dhinacaas caamay ka tahay dumarkaas uur ha lahaadeen ama uur yay lahaanin lama kala qaadin ilaahay ma kala qaadin o dhinacna waa khaas oo aayaddu waxay ka hadlaydaa waa dumarkii laga dhintay bis ee kuwii la furay kama hadlaydo iiri kuwii la furay kama hadlaydo mudallaqaad ka hadlime dumarkii laga dhintay bisay ka hadlay waa qaab dhinacaas laakiin dhinacay caam ka taho kuwa laga dhintay inay uur leeyihiin iyo inaysa uur laan kala qaadime marka dhinacna khaasay ka tahay dhinacna caamay ka tahay فhذه الآية aيadan cاamaة waa caam في اxaamilti uur leh iyo وغayriha midaan uur lahayn وkhaaصaة waa khاaص بالمتوفى canha tii laga dhintay khاaص ku tahay وqwluhu ilahi qowlkiisa taعalى ilah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi wawlaat اlaxmaali uuryaalka dumarka u saaxiibka ajalhuna muddadooda ciddadu ugu dhammaane an yadacna waa inay dhigaan xamlahuna urkooda aayaddaanu khaasatun waa khaas bilxaamili gabadh uurle bisay khaas ku tahay ayadoo kama hadlayda midaan uur lahayn gabar uur labisay kaas ku taa caamatu waa caam filmutawafa canha tii laga oobsaday ninka iyo waqayriha qayrkeeda tii laga dhintay mid kalena kala qaadime gabar kasta uur la heleeda ciddadeedu waa inay ilmaha dhinto ah, ciddadeedu gabar kasta uur leh ama ha laga dhinto ama ha la furo waxa weeyaan waa inay ilmahaas dhasho markaas cidda u dhammaan hadday ah, rabaan ilmuhu wacel ha ahaadeen hadday rabaan aabba ha ahaadeen ha laga dhinto ha la soo furo gabar uur leh ciddadeed waa inay ilmaha dhasho dhankaas marka caamay ka dhinacna khaasay ka tahoo gabar uur rabisay ka hadleen ee gabadhaan uur lahayn ama ha laga dhinto ama ha la furay maba ka hadlaydo aydan maba ka hadlaydo marnaa dhinacana khaasay ka taha dhinacan caam maxaa la samay wuxuu yidhi fa yukhasasu waxaa la khasisaa cumuum ula aayadda hore cumuumkeeda aayaddan cumuumkeeda la taabama tan hore cumuumkeeda la khasisaa aayadda horeeto sow caam kuma ahayn islaam kastoo laga dhinto waa la kala qaadaa waxa la leeya wixii uurlu kuma jireen waxa afar bilood iyo toban sugaya wixii uurluun kuma jiraan waa laga saaray wawlaatulaxmaal ajaluhuna a ka saartay saasaa laleeya aayaddaana lagu khasisa fa yukhasasu waa la khasisaa cumuum اlأulaa aayadda hore cumuumkeeda bihaaniyati aayadda labadaa lagu khasisaa fatakruju waa baxe alxaamilu midda uur kale min cumuumi اlأulaa aayadda hore cumuumkeeda waa ka baxe oo ayadu afar bilood iyo toban tirsame wa takuunu ciddatuhaa ciddadeedu waxay noqoneen wadca alxamli uurka inay dhigto sawaaءan waxa isku mid ah kaanad ahaataye mutawafa canha mid laga oobsaday ninkii am gayraha ama qayrkeed ha ahaato waxay rabto ahaato waxay rabto ha ahaato yaa tusay dliil khaarijiya loo baahan yaha nidhi labadan kale markala jamcina aawa dliilka khaarijiga waa kan waqad dalla waxaa tusay calaa haada taksiisi taksiiskaas xadiiu subayca alaslamiya gabadhii saxaabiyadda aheed subayca alaslamiya annahaa gabadhaas wadacad way umushay bacda wafaati zawjiha ninkeedii marka la orsaday kadib bilayaali dhowr habeen dhowr habeen markay joogtay afar bilood midna iyadoon gaarin ayaa ninkii ka dhintay ayaa waxaa raba ay umushay iyadoo dhowr habeen joogtay ay umushay faastaaha nebiyu nebigaa u jawaabay sala allahu calayh wasalam an tatazawaja inay guursato khalaas ciddadii waa kuu dhamaatay hadaad umushay fadalla wuxuu tusay daalika xadiidkaasu calaa ana alxaamila gabadha uur kale almutawafa canha ee laga oobsaday ninkeedii hayru daakilatin inaysan soo gelayn fii cumuumi aayati baqara aayadda baqara cumuumkeeda inaysan soo gelayn ee waxa weyn ayada aayadda suuratu dalaaqa u taalla wallaahu aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed